waradegdeg oo kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah markuu arkay xaaladda amni uu dalku marayo wuxuu xeeriyey xilka wasiirka amniga qaranka waxaa loo magacaabay sareeye guuto khaliif axmed ereg waxaa xilka laga qaaday taliyihii ciidanka duliiska soomaaliyeed sareeye guuto cabdixakiin daahir saacid waxaana xilkaas loo magacaabay sareeye guuto maxamed sheekh xasan ismaaciil waxaa sidoo kale xilka laga qaaday agaasimaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda sugidda sareeyegaas bashiir maxamed jaamac waxaa xilka agaasimaha si kumeel gaara ah u haynaya gaashaanla sare maxamed cabdulaahi xaamid sidoo kale ra-isul wasaare wuxuu xeeriyey in taliyaha qeybta guud ee boliiska gobolka banaadir iyo taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir ay si toosa ah u hoostegayaan tegayaan guddoomiyaha gobolka banaadir ra-iisul wasaaruhu wuxuu farayaa wasiirka amniga qaranka inuu fuliyo amarkan islamarkaasna si dhaqso ah uga howlgalo sugidda amniga qaranka sidoo kale ra-isul wasaaruhu wuxuu farayaa hogaaminta boliiska iyo nabad sugidda inay si adag oo dhiifoon u fuliyaan howshooda xukuumaddu waxay si joogta ah oo dhow isha ugu hay doontaa xaaladda amniga ee qaranka si guud si gaara ah magaalada muqdisho sidoo kale ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddu waxay u mahad celinayaan saraakiisha ka soo shaqeysay dalka xaalad adag aad iyo aad u mahadsantihiin